alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa salama tasliima kasiira mowduuca maanta aynu gelaynaa wuxuu ku saabsan yahay annaaqid araabic naaqidka afraad buu ku saabsan yahay yacni waxyaalaha islaamnimada buriya ee tobanka uu ka soo xushay sheikhu toban shay ama toban arrin baa waxaynu joognaa annaaqid araabic qaala shaykhu raximah allah alraabicu man ictaqada ana hayra hadyi nabiy sala allahu alayh wasalam akmalu min hadyih aw ana xukma hayrihi axsanu min xukmih kaaladiina yufadiluuna xukma aldawaaqiiti cala xukmihi fahuwa kaafir ashaykhu lmusanif waxau uhi raximah ullah kii ictiqaadiya oo rumeeya ana hayra hadyi nabiy sala allahu alayh wasalam hanuunka nebiga hanuun aan ahaynini hanuunka nebiga hanuun aan ahaynini akmalu min hadyi in hanuunkii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo dariiqadii nebigu ku hanuunaaye maraayey ee ka sunno yeeshay ee ku sugnaa waxaan ahayni inay ka fiican tahay hadyigii nebiga sala allahu alayh wasalam ruuxa sidaa caqiideeyo rumeeya aw anna xukma gayrihi axsanu min xukmih ama rumeeya in xukunka oo rasuulka sala allahu calayh wasalam xukumaan ahaynini axsanu min xukmih inuu xukunkii rasuulka sala allahu calayh wasalam ka fiican yahay ruuxa caqiideeya ama rumeeya kaaladiina yufadiluuna xukma adawaaqiiti calaa xukmih sida kuwa fadilaaya ee korraysiinaya xukunka daaquudyada waa xukunka shareecada khilaafsane calaa xukmihi xukunka rasuulka sala allahu calayh wasalam ka fadilaya ka koraysiinaya ee odhanaya yacni markaa kanaa ka fadilan ama kanaa ka wanaagsan oo xukunkii sharciga hoosaysiinaya xukunka shareecada khilaafsanna isaga fadilayo korraysiinaya oo ku sheegaya inuu isagu fadilan yahay ama wanaagsan yahay fa huwa kaafirun gaal weeye sheikhu halkan wuxuu ku sheegay laba shay labada shay waxay tahay midda koowaad hadduu ruuxu caqiideeyo oo rumeeyo in hanuunka nebiga sala allahu alayh wasalam hanuunaan ahaynini inuu ka fiican yahoo ka wanaagsan yahoo ka kamaal badan yahay hanuunkii nebiga sala allahu alayh wasalam waa gaalnimo cidda la timaadaana ictiqaadkaa waa ku gaaloobaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sugnaa akmalu hadyin wa axsanu hadyin hanuunka ugu wanaagsan uguna kamaalka badan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sugnaa sidaa in la caqiideeyaana waajib weeye waxaana nebigu calayhi salaatu wasalaam khutabka jumcada ku khudbadayn jiray ama bacdu faina khayra alxadiisi kitaabu allah wa khayra alhadyi hadyu muxammadin sala allahu aleyh wasalam wa shara alumuuri muxdathaatuha wa kula muxdasatin bidca nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku khudbadayn jiray war waxa ugu wanaagsan kitaabka ilaahay ee qur'aanka ah allahu nazla axsana alxadiisi kitaaban mutashaabiha mahaaniya wa khayra alxadiisi waana axsan alxadiis hanuunna waxa ugu wanaagsan hanuunka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa shara alumuuri muxdahaatuha umuuraha waxa ugu shar badan kuwooda la soo darisiiyey wa kulla bidcatin dalaala bidco kastaana baadi weeye khutabka jumcada iyo kayrkeedba nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa waa ku khudbadayn jiray waxaa waajiba in la caqiideeyo in waxa weeye hadyiga nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ka kamaal badan yahay hadyiga cid kaleo dhan marka ruuxa caqiideeya in hanuun hanuunkii nebiga aan ahayn ba hanuunkii nebiga ka wanaagsan ama ka kamaal badan ama ka fadilan waa gaaloobayaa wakada ruuxa caqiideeya yacni xukum aan xukunka ilaahay ahayn ama xukunka rasuulka aan ahayn xukunka ilahay iyo xukunka rasuulka waa isku mide eh. xukunka rasuulka xukunaan ahayn baa ka wanaagsan xukunkii rasuulka sala allahu alayh wasalam ruuxa caqiideeyana waa gaaloobayaa waxaa waajiba in markaa rasuulka xakam laga dhigo wax kastoo la ysku khilaafo fala wrabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima shay kastoo laysku khilaafo waa in rasuulka xakam laga dhigaa xaakim isaga laga dhigaa xukunkiisana lagu go'a oo la raaca wixii laysku qabto waa in loo celiyaa xukunka ilaah iyo xukunka rasuulka sala allahu aleyh wasalam kitaabka ilaaha ee qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam in loo celiya waajiba fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir wax kastaa isku khilaaftaanba waxaa u celisaan kitaabka ilaah ee qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo allah yidhi wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah wax kastaa isku khilaaftaanoo shay ah xukunkiisu xagga allah buu ahaaday marka waajib waxa ah sharciga in laysla xukum tago dawaaqiidda iyo xukumka shareecada khilaafsan in laysula xukum tagaana ma bannaana waa arrin kufri ah kufrigaasina marna wuxuu noqonayaa kufri akbara marna wuxuu noqonayaa kufri asghara altaxaakum ila alsharci walxukmu bihi waajibun in sharciga laysula xukum tagaa waxna lagu xukumaa waa waajib sharciya weeye oo qof kastoo muslima saaran taxaakumka daaquudka laysula xukum tagaana waa mid muxaraman bannaanay waaltaxaakumu ila aldawaaqiiti aw ilxukmu bihi kufrun ima kufrun akbaru wa ima kufrun duuna kufrin xukun doonadka loo xukun doonanayo dawaaqiidda waa kufri iyo xukumaadda markaysaa xukunka daabuudka wax lagu xukumaya kufri weeye laakiin marna waxay noqonaysaa kufri akbar marna waxay noqonaysaa kufri asqar bay noqonaysaa laakiin kufr asqar markay tahay markaa lafteeda waa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay dembi kastoo kufri lagu itlaaqay yacni waa dembi aad iyo aad u weyn xataa hadduu asqar noqdo waa dembi aad iyo aad u weyn wey allahna wuxuu yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun ku kastaan ku xukumin kuwa allah soo dejiyey fa ulaa'ika hum lkaafiruun yacnii kuwaasi gaali weeye aayadaha kalena saas si la eg baa waciidka ugu soo arooray waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alfaasiquun marka ahlucilmigu waxay ka qabaan yacni xukunka shareecada khilaafsan in wax lagu xukumaa inay kufri tahay laakiin kufrigaasi marna noqonaayo kufri akbar marna noqonaayo kufrun duuna kufrin oo marba labada mid u dhacaayo dhammaantii waa wada kufri akbar oo tafsiil ma laha culammada ahlu sunna waljamaaca ma qabaan ee sidaa waxa qaba khawaarijta ayaa qaba laakiin culammada ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan bitafsiil masalada in la kala saaraayo la tafsiilinayo ayay qabaan saas aawadeed baa in aayadda la yidhahdo waa itlaaq oo kufri akbar baa looga wada jeedaa tafsiilna ma laha wax la kala saarayaana ma jiro ahlucilmigu waxay u nisbeeyeen in sidaasi khawaariji qabtay oo ahlu sunnaha aynay qabin ijmaacyo khilaafsanna waa jiraan oo ay ahlu sunnuhu ku ijmaacsanaayeen masalada tafsiil ku sugan yahay ijmaacuna waa xuja sharciya nisbada ay culammadu u nisbaynayaan culamaau ahlusunna ay u nisbaynayaan khawaarijta inayna tafsiil ka qabin ay yidhahdaan waa madhab alkhawaarij lafteedu waxay ka dhigan tahay ahlu sunna wax ahoo qaba ma jiraan iyada lafteedu taasay ka dhigan tahay culammada ijmaacyada soo raray waxaa ka mid a ah alimaam ibnu cabdilbar baa ka mid a ah. afar boqol lixdan iyo saddexdii hijriga dhintay xaafid almaghrib ibnu xasmi wuxuu yidhahdaa axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam cid sharaxday zamankiisii buu ka hadlayaay oo ka sharax fiican ibnu cabdilbar ma jiro wuxuu yidhi ibnu cabdilbar wa ajmaca alculamaa'u cala ana aljawra fi alxukmi min alkabaa'iri liman tacamada dalika caaliman bihi wuxuu ku soo naqliyey ijmac culammadu waxay ku ijmaaceen dulmiga ama jawrka lagula yimaado xukunka inay kabaa'irta ka mid tahay dembiyada waaweyn ciddii sidaa u badrheedha ee sidaa markaa yacni doonta inay la timaado si ogaana ulakaca u samaysa garanaysayna inay markaas sidani tahay yacni markaasi shareecada khilaafsanoo dulmi ah waxaa ka mid a abu mudafar assamcaani ashaaficiy oo isaguna qarnigaa shanaad noolaa afar boqol siddeetan iyo sagaalkii dhintay waxaanu ahaa shaaficiyu lmadhab kitaabkiisa tafsiirka wuxuu ku odhanayaa waaclam ana alkhawaarija yastadiluuna bi hadihi alaayati wayaquuluuna man lam yaxkum bima anzla allahu fahuwa kaafir wa ahlu sunnati qaaluu laa yakfuru bitarki alxukmi wuxuu uhi waxaad ogaataa in khawaarijtu ay deliishanayaan aayaddan aynay odhanayaan kaan ku xukumin kuu allah soo dejiyey waa kaafir iyagoo u wada waa kufri akbaran tafsiil lahayn wa ahlu sunnati qaaluu laa yakfuru bitarki alxukmi ahlu sunnuhuna waxay yidhaahdeen buu yidhi waa xikaayo can madhabi ahli sunna uu ka xikaayoonayo kuma gaaloobaayo tegista uu xukunka ka tegey mujaradu tarkigu u jeedaa yacni kufri akbara uguma gaaloobayo kufrigu nafiinayana wuxuu u kufri akbara sida hadalkiisa kalaba caddaynaayo wa ahlu sunnati qaaluu laa yakfuru bitarki alxukmi marka khawaarijta iyo ahlu sunnuhu laba dariiqoo kala duwan inay ku kala sugan yihiin masaladan ayuu tilmaamaya walil'aayati ta'wiilaani axaduhumaa macnaahu waman lam yaxkum bima anzala allahu raddan wa jaxdan faulaa'ika hum alkaafiruun wthaani macnaah waman lam yaxkum bikuli ma anzla allah faulaa'ika hum alkaafiruun walkaafiru huwa aladii yatruku alxukma bikuli ma anzla allahu duna almuslim wuxuu sidaa ku odhanayaa tafsiirkiisa tafsiir samcaani ayuu ku sugan yahay hadalkaas dabcaadku waa dhici karta inay kala duwanaadaan laakiin dabcada aan raajacay waxay ku saabsan tahay raqamka mujalladka labaad safxada labiyo wuxuu yidhi ahlu sunnuhu marka waxay ka leeyihiin aayadda laba taawiil bay ka leeyihiin ta'wiil odhanaaya in juxuudka lagu xambaaro jaaxidka xukunka dafiraya oo la yidhaahdo marka waa kaafiruun yacni kufri akbara iyo in lagu xambaaro wax allo waxa xukum allah soo dejiyey cidda ka wada tagtaa ee bacdi aan ka tegine kulligii ka tagtaa ayaa gaalo ah kaafirkuna xukunkaoo dhan ayuu ka wada tegayaa bikulli maa anzala allah laakiin muslimku kama wada tegaayo qayb hadduu ka tago qayb buu la imanaya say ahlucilmi kale caddaynayaan camalka hadduu ka tago ictiqaadkii ayuu la imanayaa sida marka abulcabaas alqurtubi marka uu tilmaamaayo siduu shaykhulislaam ibnu taymiyana tilmaamayo hadalka noocaas ah waa sheegaan marka culammadu ahlucilmiga qaarkoodoo sidaa uu sheegayo kuwa xambaarayna waa jiraan yacnii wejiga juxuudku waa badan yahay cidda ku xambaartay culamo badan baa sheegtay waa macruuf laakiin wejiga kale ah waman lam yaxkum bikulli maa anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun wejiga haddii lagu xambaaro yacni waa sidii cabdilcasiis ibnu yaxya alkinaani uu ku xambaaray oo culammadii salafka ka mid ahaa waxay mutacaasirayn ahaayeen axmed ibnu xambal waana saaxib alxayda saaxib alxayda risaalada la yidhaahdo xaydada waa sheikhi u saaxiibkaa weeye culammaduna waa soo naqliyaan madhabkiisa waa soo naqliyeen cid markaysaga markaa bidco ku sheegtayna markaysaga waxba ma ogin yacni marka ha yidhaahdaan culamada qaar ha tacaqubaan ha yidhaahdaan markaysaga markaa kulliga iyo bacdigu waa soo gelayaan aayadda yacni laakiin yacni arrinka noocaasi waa arrinuun de markaysa marka waxaan yani ku saabsan niqaashkii culammada masaaisha isha niqaashayeen ee markaa bayna khata'in wa sawaabin yaallay ee markaa mid ay bidaco iyo wax la mida ku ganeen ama irjaa ku ganeen culammada markaysaa wax ku ganay ma ogin kamana soo helayso kutubihii hore iyagoo culammadu bidca ku ganay marka labadaa taawiil bay leeyihin qurubi abulcabaas alqurdubi saaxibu sharxi muslim almufhimu lima ashkala min saxiixi muslim kitaabkiisa mufhimka shiikhale ee markaa saxiix muslimka sharxay aayadda markuu sheego wuxuu odhanayaa waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alkaafiruun yaxtaju bidaahirihi man yukafiru bidunuubi wa hum alkhawaarij walaa xujata lahum fiih aayadda daahirkeeda waxaa deliishaday cidda dunuubta ku gaalaysinaysa sida khawaarijtoo kale xujana uguma sugnaan lianna hadihi alaayaati nasalat fi lyahuudi almuxarifiina kalaam allahi tacaala wahum kufaarun fayushaarikum fii xukmiha man yushaarikum fii sababi nusuuliha wa bayaanu hada ana almuslima ida calima xukma allahi tacala fi qadiyatin qaطcan suma lam yaxkum bihi fain kana can jaxdin kana kaafira la yukhtalafu fi hada wain kana la can jaxdin kana caasiyan murtakiba kabiira liannahu musadiqun biasli dalika alxukmi ilaa uu ka yidhi wa maqsuudu hada albaxsi ana hadihi alaayaati almuraadu biha ahlu lkufri walcinaad wa annaha wain kanat alfaaduha caamatan faqad kharaja minha almuslimuun lianna tarka alcamali bilxukmi maca aliimaani biaslihi duuna ashirki wqad qaala tacaala in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wa tarku alxukmi bidalika laysa bishirkin bilitifaaq fayajuusu an yukfara waalkufru laa yukfar falaa yakuunu tarku alcamali bilxukmi kufraa wuxuu u jeedaa kufri akbara cala aliطlaaq oo tafsiil la'aana ma noqonayo waa yahay wuxuu sheegay haddii la ictiqaadsan yaho ictiqaadkii jiro laakiin camalka la khilaafo oo lagaga tago yacni marka laysa bishirkin bilitifaaq yacni saasuu tilmaamay taawiilkii markaa labadii taawiile uu sheegay samcaani mid ka mida weeye shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa naqli xoogaaya oo xoogaa dheer qad taqarara min madhabi ahli sunnati waljamaca maa dalla calayhi alkitaabu wasunnatu anahum laa yukafiruuna axada min ahli lqiblati bidanbin walaa yukhrijuunahu min alislaami bicamalin ida kana ficlan manhiyan canhu mil zina wsariqati wa shurbi alkhamri ma lam yatadaman tarka aliimaan wa in tadamana tarka ma amara allahu باliimaani bih mil اliimaani biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walbacثi bacda almowti fainahu yakfuru bih waa soo waday ilaa uu odhanaayo fain kaana mu'minan biwujubihi taarikan liadaa'ihi falam yatruk ilwaajiba kulahu bal addaa bacdahu wa huwa aliimaanu bihi wa taraka bacdahu wa huwa alcamal majmuucu fataawuu ku sugan yahay hadalku mujalladka labaatanaad safxadda sagaashan marka wuxuu tilmaamayaa hadduu camalka ka tago oo ou laakiin rumaysan yahay oo ictiqaadsan yahay waajibkii kama wada tegin ee bacdigii buu la yimi bacdina waa ka tegay bacdigu la yimina waa iimaanka uu ictiqaadsan yahay bacdigu ka tegayna waa camalka weeyaan bu ibnu taymiya odhanay wuxuu waafaqsan yahay hadalladii kale aynu sheegnay ayuu markaa waafaqsan yahay calaa kulli xaal masalada horena waa uga warannay oo usul laftiisa waynu kaga hadalnay aayaddani waxay leedahay sabab bay leedahay waxay ku soo degtay nimankii yuhuudda yuhuuddu waxay la yimaadeen laba shay labada shay ay la yimaadeen waxay tahay kow waa xukunka ilaahay inay dafireen xukunka ilaahay ee rajmiga bay inkaar ku sameeyeen isagoo towraad ku sugan marka jaaxidiin bay ahaayeen xukunka dafiray qariib waxaa ah baaxisiinta mucaasiriinta bacdi ka mida ayaa waxay yidhahdeen yuhuuddu jaaxidiin may ahayne waxay ahaayeen qaar ictiqaadsan bay ahaayeen iyagoo ahlucilmigii horeba ay tilmaamayaan oo kutubu tafaasiir iyo kayrkeedba ay sheegayaan inay jaaxidiin ahaayeen tafsiir ibnu jariir atabari waa qoraya tafsiir ibnu kasiir waa qoraya tafsiir waxa weeye nasafi jasaas waa qoraya yacni mufasiriin fara badan ayaa sheegaya inay jaaxidiin ahaayeen xukunka ilaahay dafirsanaayeen ka kaalayba mufasiriinta axaadiistay ku soo aroortay in nebigu weydiiyey dafireen fii saxiixi muslim bay ku sugan tahay laba yuhuudi baa la soo agmariyey oo ciqaabtii ay iyagu samaysteen dejisteen markay rajmiga ka tageen ay ku doorsadeen ay beddelkeeda keeneen ay ku beddeleen oo ah markaa in la jeedlo wejiga loo madoobeeyo dameer si maqluuba loo saaro la fadeexadiyo magaalada lagu wareejiyo aljaldu wataxmiim watajbiya cuquubada noocaas ayagu samaysteen bedel arajmi laba yuhuudi oo sidaa lagu sameeyey ayaa nebiga lasoo soo agmariyey calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu u yeedhay wa fi saxiixi muslim mura cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam biyahuudiyin muxamaman majluudan fadacaahum sala allahu aleyh wasalama faqaal haakada tajiduuna xadda azaanii fii kitaabikum warba saasaa ku haysan xadka zaaniga kitaabkiinna qaaluu nacam waxay yidhahdeen haa taasi waxa weeyaan waa iftiraaqa laba shay bay sameeyeen mid waa iftiraaqay ku been abuurteen oo waxay dejiyeen ay yidhaaheen kitaabka ilahay bay ka sugan tahay kaa xadiiska muslim baa sheegaya juxuudkana waxaa sheegaaya xadiiska kale ee markaa bukhaari soo wariyey can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma ana alyahuuda jaauu ila anabiyi sala allahu alayh wasalam birajulin minhum waimra'atin qad zanaya faqaala lahum kayfa tafcaluuna biman zanaa minkum qaaluu nuxammimuhuma wa nadribuhuma faqaala laa tajiduuna fi tawraati rajma towraad rajmi kuma haysaan miya faqaaluu laa najidu fiiha shay'a wax rajmiya shay rajmiya kuma hayno faqaala lahum cabdullahi bnu salaam kadabtum faatuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin wa fii saxiixi albukhaari raqamka xadiiska bukhaariga ku leeyahay waa afar kun shan boqol konton iyo lix xadiiska hore iftiraaga sheegaya allah inay ku been abuurteenna raqamka uu ku waa kun iyo toddoba boqol raqamka marka labada arrinee ay yuhuudi la yimaadeen labada midnaba shaki kuma jiro inay gaalnimo tahay ciddii la timaadaana inay ku gaaloobayso shaki kuma jirto saas aawadeed culammada qaarkood labada mid ka mid ay sheegeen culammada qaarna labadaba way sheegeen waxay yidhaha cidda saa la timaaddaa yuhuudi la timi waa ku gaaloobaysa laakiin haddaan sidii yuhuudi la timi aan lala iman oo aan juxuud ama iftiraa lala iman ee camalka keliya laga waafaqo in xukunkii la khilaafay waa sababta ay u yidhaahdeen markaysagaa selafkii waa kufrun duuna kufrin u yidhaahdeen maxay sidaa u yidhaahdeen aayaddu waxay ku saabsaneen kufri akbar kufrun duuna kufrin kuma soo degin laakiin waxay ku dhisan tahay aayadihii kufrul akbar iyo shirkul akbar ku soo degee ku soo arooray inay salafka ama saxaabadu u deliisho jireen ciddii wax shabah ku leh la timaada laakiin tamaaman manaadkii aanu la iman ilaha nasiib buu waciidka ku leeyihi kaanuu yastadilluuna bilaayaati alatii nazalat fi shirki alakbar wa fi lkufri alakbar cala shirki alasqar waalkufri alasqar aayadihii kufrul akbar iyo shirkul akbar ku soo degay bay u deliishanayeen haddii tamaaman ficilkii aan loola iman mid waafaqsan laakiin mid wax kala mida laakiin manaadkii kaga duwan lagu gaalaysiiyey lala yimaado waxaa la odhanayaa nasiib bay waciidka ku leeyihiin waa siduu yani asheekh ah, maxamed cabdilwahaab odhanayo saxaabadu waxay u deliishan jireen aayaadkii shirkul akbar ku soo arooray shirkul asqar waa sida cabdulahi bn mascuud ugu deliishaday wamaa yu'minu akarhum billahi ila wahum mushrikuun tamaa'imta ama qardhaasaha waa sida xudayfatu bnulyamaan ugu deliishaday qardhaasaha aayadda lafteeda wamaa yu'minu akarhum billahi ila wahum mushrikuun waa sida ibnu cabbaas ugu deliishaday falaa tajcaluu lilahi andaadan wa antum taclamuun shirkul asqarka lowlaa hadihi lkulaybatu laataana nusuus iyo waxa la midka ashyaadaasi waa shirkulasqar aayaadkaasina shirkul akbar bay ku soo degeen shaki ma leh marka nasiib inay waciidka ku leeyihiin baa laga tilmaamaya ya sidaasaa laga tilmaamaya marka waa sababta ay u yidhaahdeen cabdullaahi ibnu cabbaas iyo jamaacaadka taabiciinta ay yidhaahdeen waman lam yaxkum bima anzala allahu falaika hum lkaafiruun kufrun duuna kufrin markay ahlulislaamka ku fasirayaan oo ciddii aan xukunkii ilaahay juxuud kula iman oo dafirin ama allah aan ku been abuuran yacni marka ay odhanayaan waa kufrun duuna kufrin waa kufri asqar yacni markaa nasiib buu waciidka ku leeyaha laga tilmaamay culamada qaar markay leeyihiin waxay ku gaar tahay ahlu kitaab ama gaalay ku gaar taho ahluislaamku soo geli maayaan waxay u jeedaan haddii manaadkii ay ugu gaaloobeen aan lala imanin baa lagu gaalaysiinayn yacnii xukunku wuxuu ku xidhnaa maxay ahayd likownihim jaxaduu likownihim iftaraw cala allah inay allah ku been abuurteen daraaddeed iyo inay xukunkii ilaahay dafireen daraaddeed taasa manaad ku dhisan axaadiista qaar baaba ku soo aroortay nebigu inuu yidhi gaaladay ku saabsan tahay haddaba ku soo degtay uun maaha xadiis nebi baa jira wuxuu odhanayaa can ilbaraa'i bni caazibi can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qowlahu waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alfaasiquun hiya fi lkufaari kulluha baraa wuxuu ka warinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ya can ilbaraa'i bni caazib can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qowlahu saddexda aayad buu akhriyey hiya fi lkufaari kulluha saddexduba gaaladay ku saabsantaha nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam rawahu axmed fii musnadi imaam axmed baa musnadkiisa ku soo wariyey wa qaala ashaykhu alalbaaniyu saxiixun cala sharti shaykhayn alcallaama maxamed naasirdiin alalbaanina waxauu yidhi wuxuu saxiix ku yahay shardiga labada shiikh buu saxiix ku yahay yacni waxa weeye taasna waa saas sababta aawadeed baa culammadii salafku ay u odhanayeen shay aan la ysku khilaafsanayn in lala yimaado mooyaane haddii kale kufrun duuna kufrin baa lagu xambaaraya aahaarta saxaabada iyo taabiciinta laga soo wariyey waxay tilmaamaysaa laysa bikufrin yanqulu can ilmilla kufri qofka diinka ka saaraya oo ka raraya ma aho kufri akbara waa kufrun duuna kufrin yacni markaa saasay tilmaamayaan sida aasaarta markaa laga soo wariyey cabdullahi ibnu cabaas iyo taawuus iyo jamaacaadka taabiciinta cataa iyo keyrkii laga soo raray ay tilmaamayso tafaasiirta markaysa markaa u noqon iyo aasaarta kutubta soo warisa waa sababta cabdilcasiis ibnu yaxya alkinaani odhanayo waxay ku dhacaysaa marka xukunka ilaahay laga wada tago ee marka bacdigii laga tago kufri akbara ugu dhici mayso wuxuu yidhi innaha taqacu cabdilcasiis ibnu yaxya alkinaani wuxuu dhintay laba boqol afartan iyo kow waa salladii imaam axmed dhintay wuxuu uhi innaha taqacu cala jamiici ma anzla allah la cala bacdihi fakulu man lam yaxkum bijamiici ma anzla allahu fahuwa kafirun daalimun faasiq faama man xakama bima anzla allahu min altawxiidi wa tarki ashirki suma lam yaxkum bijamiici ma anzla allahu min asharaa'ic lam yastawjib xukma hadihi alaayaat baqawi baa tafsiirkiisa ku soo raraya oo imaam min a'immati sunna ka mida mana tacaqubaayo ma radinayo iskadaa bidcayn inuu nisbeeyey xataa ma tacaqubaayo marka wuxuu tilmaamayaa qofku hadduu tawxiidkii la yimaado allah keligii waxidaayo allah keligii caabudaayo shirkigii ka tegaayo laakiin sharaa'icda dhammaanteed aanu ku xukumin laakiin ictiqaadkii waa jiraa tawxiidkii waa jiraa xukunka aayaddan waajibsan maayo baqawi baa tafsiirkiisa ku soo aroorinaya imaam axmed ibnu xambal wuxuu yidhi markii la weydiiyey aayaddan xukunka muxuu yahay kufrigani wuxu uhi wa kufrun laa yanqulu can ilmilla mislu iimaani bacdihi duuna bacdin fakadalika alkufru xata yaji'a min dalika amru laa yukhtalafu fiih wuxuu ihi waa kufri qofka diinka aan ka wada raraynin sida iimaanku u qaybsamoo kalea kufriguna u qaybsamaa saasoo kalea kufriganna yahay ilaa uu yimaado arrin aan laysku khilaafaynin ijmaac ay tahay yacnii shay ijmaacay tahay oo laysku waafaqsany inay gaalnimo tahay akbara ilaa ay timaaddo kufrun laa yanqulu canilmilla lagu xambaaraya bu imaam axmed ibnu xambal baa odhanaya imaamu ahli sunnati waljamaca maxamed ibn nasr marwasi baa tacdiibu qadri salaa ku soo wariyey ibnu taymiya aksara min mawdic oo kitaabuliimaana ku soo naqliyey ibnu qayim baa kitaabu salaah oo xukmu taarikiha ku soo naqliyey wa a'immada marka ama juxuudka sheegaysa ama iftiraaga sheegaysaana de waa badan yihin ibnu jariir atabari wuxuu yidhi juxuudkay ku saabsan tahay aayaddanna ahlu kitaab bay ku saabsanayd jaaxidiin bay ahaay ciddii juxuudkii oo kale la timaada aayaddanna waa ku rumoobaysaa siday ugu gaalooban bayna ugu gaaloobayaan haddii kale yacni markaa gaalnimo inay tahay uguma rumoobayso naxwu haada ayuu tilmaamaya ibnu kasiirku macna caynkaasoo kale abuu tilmaamaya liannahum jaxaduu xukma allaahi yacni waxa weeye camdan wa cinaadan sababta loo galaysiy waa taas jasadaas wuxuu odhanayaa laba shay bay yuhuudi la timi laba shay bay la timi labada shay la timi waxay tahay waa xukunkii ilaahay inay dafireen oo rajmigii dafireen xukunka ilahay dafiraaddiisa loo shardi maaha xukunka o dhan in la wada dafiro hal xukum in la dafiraa ku filan waayo hal xukum in la dafiraa waxay ka dhigan tahay dhammaanteed in la dafiray abubakr rajasaas wuxuu yidhi qowluhu tacaala waman lam yaxkum bima anzla allahu faula'ika hum lkaafiruun laa yakhlu min an yakuna muraaduhu kufra ashirki waljuxuud aw kufra anicmati min hayri juxuud fain kaana almuraadu juxuuda xukmi illahi aw ilxukma bigayrihi maca alikhbaari biannahu xukmu llah fahada kufrun yukhriju can ilmilla wa faaciluhu murtadun in kana qabla dalika muslima wa cala hada ta'awwalahu man qaala inaha naزlat fi bani israa'iila wajarat fiina yacnuuna ana man jaxada mina xukman aw xakama bigayri xukmi illah uma qaala ina hada xukm ullahi fahuwa kaafirun kama kafarat banuu israa'iila xiina facaluu dalik cibaaradu waa caddahay wuxuuna tilmaamayaa labadii markaa yahuudi la timi ciddii la timaadaa inay ku gaaloobayso milladdana kaga baxayso saas yadaabuu marka waxay tilmaamaya kitaabka tafsiirka ayuu saa ku sheegaya axkaamu alqur'aan liljasaas suwarka ay ahlucilmigu sheegaan oo ku saabsan alxukmu bikayri maa anzala allah ruuxa in lagu gaalaysiinayo hadduu la yimaado oo markay sheegayaan ama jaxdi ha laga cabiro ama istixlaal ha laga cabiro ama waxa weeye markaa xukunkan shareecada ahaynba shareecada ha laga fadilo ama ha lala simo ama ha la yidhahdo waa bannaan tahay kullu hadihi suwar waa tawdiix bay culammadu markaa u sheegeen tawdiix bay u sheegeen alxukmu bikayri maa anzala allah ma dembi daatadiisa mukafir u ahbaa cala alitlaaq mise waa dembi asbaab kale ku gaadhi kara kufriga ka saa'ir alkabaa'ir huna marbad ulfaras masalada caynkaasi dad badani waxay moodayaan inuu marka hore yahay kufrun bidaatihi laakiin suwarka qaarkood laga istisnoodo qaar kale waxay moodayaan in dunuubtu saddex qaybood u qaybsantahy qayb kufri akbara ah iyo qayb kabaa'ir ah oo istixlaalka kufri akbara ku gaadhi karta iyo qayb hog dhexa ah oo xukunka la yidhaahdo laakiin labadaa midnaba ma saxan saxdu waxay tahay waa dembi marka hore asaalatan kabiira ah waxaan ka hadlaynaa alfaslu bayna alkhusuumaat xukunka ku saabsan ee ilzaamiga ah ee maxkamaduhu xukumayaan ama garsoorayaashu ka garnaqayaan dadku garaha isku haystaan lagu kala saaraayo ka noocaasi asal ahaan marka hore waa dembi yacni duuna alkufri asaalatan ah laakiin sida kabaa'irta kaleba asbaab ay ugu gaadho gaalnimada kufri akbarka ah bay iyaduna ku gaadhaan nuquusha aynu soo naqlinay culammaduna waa caddaynaysaa iyo qaar badan aynaan soo naqlinba yacnii marka ahlucilmigu ay markaa tilmaamayaan oo ay markaasaa u sheegayaan waxaan ka yaro hormarinayaa xadiis iyo asar waa xadiis nebi calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam latunqadanna cura alislaami curwatan curwah sida badan xadiiskaa lama soo qaato mawduucyada marka laga hadlaayo waana xadiis mawduca ku saabsan latunqadanna cura alislaami curwatan curwatan wa kulama intaqadat curwatun tashabbasa annaasu bialatii taliiha faawwaluhunna naqdan alxukmu wa aakhiruhunna asalaa xadiiska abi umaama nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah baan ku dhaartaye la buriye ama la dumiye ama laga tagee guntimaha islaamka guntin guntin loo buriyo loo furfure curwa curwa wa kullama intaqadat curwatun tashabbasa annaasu bialatii taliiha mar kastoo guntin guntimihii islaamka ka mida ama shucbo shucbooyinkiisa ka midii ay furfuranto dadku waxay qabsadaan oo ku dhegaanta ka dambaysaan faawaluhunna awaluhunna naqdan alxukmu guntimaha islaamkaee furfurmaaya waxaa ugu horreeya oo ugu horfuran horreeya xukunka wa aakhiruhunna asalaa waxaana ugu dambeeya salaada xadiiska waxaa soo wariyey imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo xaakim jamac culammada ka mid ahna saxiixiyey oo mutaqadimiin iyo muta'akhiriinba leh ibnu xibbaanna waa saxiixiyey buusiri waa saxiixiyey itxaafulmahra isnaad saxiixuu ku soo arooray buu yidhi albani waa saxiixiyey yacni markaa jamacaad culammada ka mida ayaa saxiixiyey mawdicu shaahid nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam guntimaha islaamka inay ugu hor furfuran horrayso xukunku oo xukunka waxa ku soo derrinaya ee dulmi iyo jawri inay ugu horraynayso salaaduna inay ugu dambaynayso waxaa laga fahmayaa xukunkii iyadoo markaa naqdi ku dhacay haddana maca daalik shucabkii islaamku inay baaqi yihiin oo islaamnima baaqi tahay waayo haddii xukunkii markiiba lagu gaaloobaayo dee islaamnimo hadhaysaa ma jirto waxay ka dhigan tahay awala wa aakhir inay furfurantay ka dhigan tahay fa awaluhunna naqdan alxukm wa aakhiruhunna asalaa waxaanaad ogsoon tihiin salaadda uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam guntimaha islaamka bimacnaa sharaa'icdiisa camaliga ah inay ugu dambaynayso ictiqaadka marka laga yimaado salaaddu inay fuqahada islaamka isku khilaafeen taariku salaadka ictiqaadka u baaqi yahay ee camalka ka tegey kaafir ma yahay mise ma aha tuu nebigu ku sheegay inay ugu dambayso ayaa markaa culammadu isku khilaafeen iyo a'immadii mujaradu tarkiga qofku la yimi ma ku gaaloobaya ma kaga baxayaa milladda mise kagama baxaayo markaasaa sida iyo sidaba yacni la yidhi oo culammada qaarkood ba si yidhahdeen taasi waa mas'alo waa qodob arrinka labadan ku darayaa waxay tahay asarka cabdulaahi ibnu shaqiiq alcuqayli oo culammadu u deliishadaan taariku salaadku inuu gaal yahay saxaabadana ay yidhaahdeen waa ku ijmaaceen bacdu ahlicilmi ay ka deliishadeen isaga laftiisu wuxuu u daliil yahay saxaabadu inaynay ka qabin tarkulxukmiga inuu kufr yahay akbara asarka akhri kaana asxaabu muxamadin sala allahu alayh wasalam laa yarawna shayan min alacmaali tarkuhu kufrun hayra asalaa bacdu ahlicilmi waa quweeyeen inkastoo bacdu almucaasiriin ay ka hadleen laakiin culamo badan baa xujaysatay masalada salaadka markay ka hadlayaan xujada ugu culus ahlucilmiga qaarkood u haystaan taariku salaadku inuu gaal yahay weeye yaday jirto axaadiis laakiin axaadiista markaysa waxaa soo aroortay axaadiis kaleo dee acmaasha qaarkood kufri ku sheegaysa tegista laga tegaayo ama imaatinka lala imanayo laakiin kani muxuu kaga duwan yahy kani wuxuu kaga duwan yahy waa xikaaya can asxaabi muxamed sala allahu aleyh wasalam waa qodob wuxuu kaloo kaga duwan yahay acmaashii ficliga ahayd iyo kuwii tarkigaa la kala saara acmaal samaynta la sameeyaa ay gaalnimo tahay oo muslimiintu ku ijmaacsan yihiin way jirtaa laakiin taa ficligooda ayaa kufri ah musxafkii baa ogaan laysugu taagay qaaduraadkaa ogaan loogu tuuray ya yacnii shirki baa lala yimi istihzaa baa lala yimi ashyaadaasi aqwaal iyo afcaalba inay gaalnimo tahay waa biijmaaci almuslimiin waa la isku waafaqsanya lakiin kani muxuu ka hadlayaa camal waajiba oo tarkigiisu kufri yahay taasuu ka hadlayaa waa suura khaasa kama hadlaayo camal ay kufri u qabeen ma jiro tarsalaadka mooyaane laakiin camal waajiba oo tegista laga taga gaalnimo tahay aan salaadda ahayn inay qabin ilaaqan ayuu asarku sheegaya kaana asxaabu muxammadin sala allahu aleyh wasalam taabicigaa odhanaya cabdullahi bnu shaqiiq kaana asxaabu muxammadin sala allahu aleyh wasalam laa yarawna shayan min alacmaali tarkuhu kufrun ficluhu maaha tarkuhu kufrun wa camal waajiba oo tegistiisu gaalnimo tahay umay qabin umay ictiqaadsanayn umay arkayn hayra asalaa salaada mooyaane xukunkii me wuxuu ku jiraa nafyiga idan xukunka tarkigiisa inaynay kufri u arkayn baa cumuumka markaysaga waxaan yacni asarku sheegaya xadiisku waa macruuf tirmidiga ibn abi shayba fii musannafihi fii kitaab aliimaan ayaa soo wariyey tirmidana wuxuu ku soo wariyey sunankiisa ama jaamiciisa ku soo wariyey bicibaara asax wa bacdi kaloo badan baa soo wariyey waa asar macruufa labadaa markaynu sheegnay dabadeed ibnu taymiya waxaan u maranaya hadalkiisa inaynu soo naqlinay wa hadihi alaayatu mima yaxtaju biha alkhawaariju cala takfiiri wulaati alamri aladiina laa yaxkumuuna bima anzla allah uma yazcumuuna zacmi buu aayaddan xukunka waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun waxay ka mid tahay waxyaalahay khawaarijtu daliishadaan yay u deliishadaan calaa takfiiri wulaati alumuuri aladiina laa yaxkumuuna bima anzala allah qadiya mucayana iyo waxay sheegi jireen ay odhan jireen hal mar baa loo jeedaa iyo wax la mida ma qaydin tataarkana ninkii wakhtigiisa noolaa buu ahaa lana jihaaday wa hadihi alaayatu mima yaxtaju biha alkhawaariju cala takfiiri wulaati alamri aladiina laa yaxkumuuna bima anzla allah uma yazcumuuna ana ctiqaadahum huwa xukm allah waxay ka mid tahay aayaddani waxyaalahay khawaarijtu u deliishadaan wulaatu lumuurka iyo madaxda muslimiinta gaalaysiinta la gaalaysiinayo ee aan ku xukumayn shareecada kuwa allah soo dejiyey aan waxba ku xukumayn waxyiga aan waxba ku xukumayn kadibna sheeganaya inuu ictiqaadkoodu yahay xukunka ilaahay inay ictiqaadsan yihiin oo inuu waajib yahay u qabaan waxaa hadalkaa ku odhanayaa minhaaju sunati nabawiya mujaladka shanaad boqol soddon iyo kow mawdic kaleo kutubtiisa ka mida wuxuu ku tilmaamayaa dunuubta aan xuduudda lahayn markuu ka hadlaayo tacsiirtu ka waajibto wuxuu ku darayaa xukmi bikayri ma anzal laakiin waxba hadda safxadii iyo mawdici ma soo qorin laakiin waxa weeye waa shay la heli karo siyaasa sharciya ayuu ku odhanaya kitaabkiisa markuu ka hadlaayo yacni dembiyada cuquubaadka leh kuwa xuduudda leh iyo kuwa tacsiiraadka leh asiyaasa sharciya ka eh waaya shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku xidhay mas'alada horaysiyo dambaysaba istixlaalku ku xidha ijmaacyada dadka qaar sheeganayaan xagguu ka bara wuxu uhi shaykhu lislaam ibnu taymiya falaa rayba ana man lam yactaqid wujuba alxukmi bima anzla allahu cala rasuulihi fahuwa kaafirun faman istaxalla an yaxkuma bayna annaasi bima yaraahu huwa cadlan min gayri itibaacin lima anzla allahu fahuwa kaafir fainahu ma min ummati ila wahiya taamuru bilxukmi bilcadli waqad yakunu alcadlu fi diiniha ma ra'aahu akaabiruhum bal kasiiru min almuntasibiina ila alislaami yaxkumuuna bicaadaatihim alatii lam yunzilha allahu subxaanahu wa tacaala kasawaali fi lbaadiyati wa kaawaamir lmutaaciina fiihim wa yarawna ana hada huwa aladii yanbagii alxukmu bihi duna alkitaabi wasunnati wa hada huwa alkufru faina kasiira min annaasi aslamuu walakin maca hada la yaxkumuuna ila bilcaadaati aljaariyati alati yaamuru biha almutaacuun fahaulaaءi ida carafuu anahu la yajuuzu alxukmu ila bima anzla allah falam yaltazimuu dalik bal istaxalluu an yaxkumuu bikhilaafi maa anzala allaahu fahum kufaar waxaa hadalkaa ku odhanayaa hadalkii hore aynu ka soo naqlinay ibnu taymiya hortiisa waa minhaaju sunnati nabowiya mujalladka shanaad boqol iyo soddon wuxuu ku xidhay kufrigii lagu gaalaysiinaayo xukunka shakhsiga lagu gaalnimo xukminaayo istixlaal bal istaxalluu an yaxkumuu bikhilaafi maa anzala allahu fahum kufaar jacala manaata alxukmi listixlaal istixlaalku ka yeelay marka horena waa ku bilaabay faman istaxalla an yaxkuma bayna annaasi bima yaraahu wa cadlan min gayri itibaacin lima anzla allahu fahuwa kaafir haddaba waxaa laga yaabaa cibaarada hadalka dhexdiisa hadal ku jira in bacdu annaas uu ishkaal geliyo oo markuu sheekhu yidhi bal kasiiru min almuntasibiina ila alislaam yaxkumuuna bicaadaatihim التي lam yunzilha الله subxaanahu wa tacala ka sawaalifi albaadiya wa ka awaamiri almutaaciina fiihim wayarowna ana hada huwa aladii yenbagii alxukmu bihi duuna alkitaabi wasunnati wa hada huwa alkufru inay is yidhahdaan soo kaa gaalnimada ku xukma istixlaalna aan sheegin waa arrin ay dhici karto inay bacd alikhwa ay ishkaal geliso hore iyo hadalka dambe u odhanaya hadalkani kama hor imanayo waayo markuu yidhi wa yarawna yarawna waa maxay waa ru'ya qalbiya waa ictiqaad ru'yadu waxay noqotaa ru'ya basariya iyo ru'ya qalbiya ya ru'ya basariya meesha loogama jeedo laakiin waxa weeye tani waa ru'ya qalbiya waa ictiqaad waxay u oo u arkayaan u ictiqaadsan yihiin ana hada huwa aladii yenbaqi alxukmu bihi duuna alkitaab wasunna wadaka istixlaal laa ishkaal hadalkiisa hore iyo hadalkiisa dambe iyo hadalkan isma diidayaan ru'yadani waa inay sidaa u qabaan oo u ictiqaadsan yihiin waaya mas'alada kaleynu sheegaynaa waxay tahay marka laga hadlaayo baabkan xukumka yacni xukunku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood xukm ilzaami ah oo qadaa ah iyo xukmi khabari ah oo wax kastuu qofku sameeyo ama yidhaahdo ama ictiqaadiyo ama ku dhawaaqo ay xukunka soo gudagelayso labada nooc baa loo qaybiyaa marka hore xukunka loo qaybiyaa saas aawadeed baa culammada qaarkood waxay tilmaameen aayaddan daahirkeeda yacni cid tidhi inaynay jirin xata alkhawaarij inayna odhan asheekh rashiid ridaa tafsiirkiisa manaarka wuxuu odhanaya ama daahiru alaayati falam yaqul bihi axadu min a'immati alfiqhi almashhuuriin bal lam yaqul bihi axadun qat faina daahiraha yatanaawalu man lam yaxkum bima anzla allah muطlaqan sawaءn xakma bigayri ma anzla allahu tacaala am la wahada laa yukafirhu axadu min almuslimiin xata alkhawaariju aladiina yukafiruuna fusaaqa bilmacaasi wa minha alxukmu bigayri ma anzala allah wuxuu tilmaamayaa aayaddan daahirkeeda waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun cid tidhi oo a'immada fiqiga ka midii inayna jirin kadib haddana hoos saru u sii kacay bal lam yaqul bihi axadun qad iska daa a'immadii fiqigee qof yidhiba ma jiro waayo daahirkeedu wuxuu marka cammimayaa ku kastaan ku xukumin kuwa allah soo dejiyey ama waxaan shareeco ahayn ha ku xukumo ama yaanu ku xukuminbe mid kastaan ku xukumin ayaa caam ku noqonaysa kul axad baa soo gelaya calaa haada daahirkeeda haddii lagu socdo ya hadduu shareecadu ma ku xukunta ku xukumtay shareecadu ayaddu maxay sheegaysaa man xakama bigayri maa anzla allahu fahuwa kaafirun lama odhan ama faulaika hum kaafiruun kuwa allah soo dejiyey waxaan ahayn wax ku xukuma lama odhan ee eh, maxaa la yidhi waman lam yaxkum bima anzla allah hal xakamta bima anzla allah marka daahirka aayadda lam yaqul bihi axad cid tidhiba ma jirto wahada laa yukafiruhu axadu min almuslimiin sawaun xakama bigayri maa anzla allahu tacala am lah wahada laa yukafiruhu axadu min almuslimiin xata alkhawaarij alladiina yukafiruuna fusaaqa bilmacaasi yaga laftoodu itlaaqa saa umay qaadan ee waxaan shareeco ahayn kii ku xukuma ayay markaa loo fasiray cinda aljamiic waaya xukunka waxaa soo gelaaya kii waxa weeye markaa khabariga ahaa oo qofku wuxuu sameeyo oo dhan baa xukun noqonaysa saas aawadeed ibnu xasmi waxa waxauu yidhi wa kullu muctaqidin aw qaa'ilin aw caamilin fa huwa xaakimun fii dalika ashay mid kastoo wax caqiideeya ama yidhaahdo ku hadla ama sameeyaa waxa uu caqiideeyey ee ictiqaadiyey ama sameeyey ama uu yidhi xaakim buu ku yahay markuu hadlaayo waa xaakim markuu wax samaynaya waa xaakim markuu wax ictiqaadinaya waa xaakim sharciga hadday khilaaftana waa xaakimun bihayri ma anzal allah marka aayadda cumuumkeedu geliya waxaa laga yaabaa taas in la istiqraabo hadalka ibnu xasmi wuxuu ku yaalaa alfaslu fi lmilal wanixal mujaladka saddexaad boqol afar iyo afartan oo talo salafkiisu ayo yaa ugu horreeyey ibnu xasmi ibn abi xaatim wuxuu tafsiirkiisa ku soo saaray isagoo taawuus ka warinaya waa a'immadii taabiciinta weeye ardayda ibnu cabbaas can daabuusa annahu kaana ida sa'alahu rajulun ufadilu bayna waladayni fi nixal labada ubadka ay aan dhalay deeqda aan siinayo ma u kala buriyaa ma u kala badiyaa markaasaa daawuus wuxuu akhriyey afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun waa taabuus oo a'immadii taabiciinta ka mida wuxuu tilmaamaya xukmun bikayri maa anzala lah inaad ku dhacayso haddaad saas mayso martore maxay u deliishanayaan maa daliiluhum hadalladooda maqan layaa ibnu qayim waxau yidhi falafdu alxukmi walqadaa'i yustacmalu fi ljumali alkhabariyah fayuqaalu liljumlati alkhabariyati qadiyatun wa xukmun waqad xakama fiiha bikayta wa kayta qaala tacaala alaa inahum min ifkihim layaquuluun walad allah wa inahum lakaadibuun walad allah wa inahum lakaadibuun astafa albanaati cala albaniin maa lakum kayfa taxkumuun hadalkay yidhaahdeen baa laga soo qaadayna xukuntaa maxkamad bay fadhiyeen maa lakum kayfa taxkumuun fajacala hada alikhbaara almujarada ibnuqayim baa odhanaya fajacala hada alikhbaara almujarada minhum xukman oo allah ka yeelay ka warrankaa keliya ay arrinkaa ka warameen oo sheegeen inay xukum tahay wa qaala fii mowdicin aakhar afa najcalu almuslimiina maa lakum kayfa taxkumuun idan orah kastoo la yidhahdaa waa xukun ficil kastoo la sameeya waa xukun ictiqaad kastoo la caqiideeya waa xukun waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun idan waa caam laakiin haada xukmun laa ilzaama macahu ibnuqayim baa hadalka wataa waa xukm aan ilzaam wehelin waa xukm khabari ah walxukmu walqadaa'u biannahu laa ilaaha ila allahu mutadaminu lililzaam wallahu subxaanahu wa tacala aclam marka xukunkii ilzaami iyo khabari buu u qaybsamaa ilzaami iyo khabari hadalka hadal la mida ayaa ibn abilciz odhanaya sharx caqiidati taxaawiya ka odhanaya marka idan waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun wa caam waxaa soo gelaya wax kasta oo ruuxu samayna saas aawadeed baa shaykhulislaam ibnu taymiya uu yihi fakullu man qadaa bayna isnayn fahuwa xaakimun fii dalik ku kasta oo laba kala xukuma adaa saxan hadda hadalka la yska sheekaysanayo la yska wada hadlayo markiisa u yidhi adaa saxan xaakim buu ku yahay ya imtixaanada la saxaya waa xukun musaabaqaadka la qaadayo haddii waxa weeye kii sarreeyey aan la sarraysiina ka kale la sarraysiiyo hadday carruurtu kula yimaadaan khuduudu sibyaan buu odhanayaa ibnu taymiya kaa yagee far wanaagsan ka kale haddaad ku sheegto xakamta bihayri ma anzal allah baabkan waa waasic camalkaaga ma ku samaysay xukmun bima anzal gurigaaga ma ku samaysay odhaahdaada ficilkaaga ictiqaadkaaga ya ummaddu waa iskhilaaftay waxyaala badan baa la isku khilaafay salaadda aad tukanayso haddaana sunnadii nebiga waafajin xakamta bihayri ma anzallah ya haddamar waa in wax kastoo la khilaafay rasuulka xakam laga dhigaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum hadday ictiqaad tahay waa arkaysaa eh, fawsaan markuu hadda sharxayo mawduucan wuxuu odhanaya xukun kuma gaar ahaa markaysaa khusuumaadka iyo qadaaga iyo halkaa kuma gaar ahaa waxaa soo gelaya towxiidka waxaa soo gelaya cibaadada waxaa soo gelaya asmaa wa sifaatka in markiisa markaa kuwa allah soo dejiye lagu xukumo waxaa soo gelaya cibaadaadka waxaa soo gelaya akhlaaqda waa caam baab keliya kuma gaaro xataa tawxiidkii baa ku jira asmaa wa sifaatkii baa ku jira cibaadadii baa ku jirta yacni waxa weye akhlaaqiyaadkii baa ku jira mucaamalaadkii baa ku jira qofku wuxuu samaynayo dhan bay shamlinaysaa hamoodin aayaddan inay ku saabsantaho keliya cidda maxkamada fadhida ya taasoo keliya kuma saabsan taasna waa qodob waa tilmaannay waayahay waxaynu tilmaamaynaa masaa'ishan marka laga warramaayo bacdu nnaas waxay yidhaahdaan ibnu cabaas iyo taabiciintii iyo salafkii markay lahaayeen kufrun duuna kufrin ama kufrun laa yanqulu can ilmilla iyo waxa la midka ah waxay ka hadlayeen waxay ahayd cid shareecadu asal u tahay shareecada ku xukumaysa laakiin mar mar xaalad naadiro hal mar iyo wax la mida laga yaabo inuu simbiriixdo oo cid u yar eexdo ama ulaalush qaato ama mid qaraaba u eexdo saas aawadeed xeerarka shareecada khilaafsan ee lala imanayaa ama ha noqdaan xeerar qabiil ama ha noqdaan xeerar qarane mid waliba waa kufri akbar wax tafsiila ma leh bay bacdi leeyihiin dacwa waxay leeyihiin xeerka lagu heshiiyo ee la yidhaahdo xeerkaas ayaynu markaa ku dhaqmaynaa walow xalaal yaanu xaaraantinimayn ama xaaraan yaanu xalaalayne bidaatihi ayuu kufri u yahay inuu xeer caama yahay daraaddeed baanu gaalnimada ka kasbanayaa oo gaal ku noqonaya gaalnimo saasu ku noqonaya cidda la timina ay gaalo noqonayso xeerkaasi ha ahaado xeer qabiil ama ha ahaado xeer qaran ama ha ahaado xeer qoys hadalka caynkaasee dadkaasi ay leeyihiin waxay u baahan tahay deliil ya mas'alada haddii tafsiilka la aqbalo in la yidhaha taasi waa ka hadhan tahay oo iyadu tafsiil ma leh ma ilaahay baa yidhi ma rasuulkiisi baa yidhi ma saxaabadii nebigaa yidhi ma culammada islaamka ku ijmaacay ma qiyaas saxiixa u haysaan maya sheekh hebel iyo sheekh baa sheegay dee xujaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay daliil baa loo baahan yahy daliil maxaa daliila marka la weydiiye masaladan daliilkeedii aayaddii xukunkay deliishanayaan waman lam yaxkum bima anzala allahu falaaikum alkaafiruun waa aayaddina iminka lagama hadlina weligeedba waa laga hadli jirayey hadday saxaabadii nebiga iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii iyo a'immadii ka dambaysayba tafsiirkeeda waa ka hadli jireen hadda may bilaabane haddii sidaa laga daliishanaya maxay u sheegi waayeen way ka ilduufeen miya waxay ka mid tahay fadaaisha loo keydiyey qarnigan ama qarnigii afariyo tobnaad ya inay sidaa too taasi tafsiil aynay lahayn wax saxaabadii nebigu taqaanay ma tahay imka masaladii markii laga hadlaayey khalqu lqur'aan markii lagu ilzaamiyey boqorradii markaa joogayna ay qaateen ictiqaadka noocaasa dadkan ay ku khasbeen ninkii qaadiga qaadigee muctasiliga ahaa ee axmed ibn abi du'aad uu u laqimay dadkan isagoo imtixaanayo waxaa la keenay wadaad la yidhaahdo adrami isagoo mukabal bilxadiid ah oo xirxihan waxaa lagu khasbayaa in laga yeedhsiiyo aanku waa makhluuq taasaa loo soo geliyey boqorkiina waa fadhiyaa qaadigiisii muctasiliga ahaana waa fadhiyaa meesha waa salaamay salaamtii baa laga qaadi waayey gaal baa loo arkaa maxaa lagu gaalaysiinayaa qur'aanku makhluuq maahay waa munazal waa kalaam allah ya markaasaa layka jawaab markaasu insaaf iyo maydaan samayn su'aasha anaa leh boqorkaa yidhi u sii daaya su'aasha wuxuuhi arrinkan aad nagu khasbayso adaday qur-aanku waa makhluuq ma wax nebigu ogaaba abubakar ogaaba cumar ogaaba cusmaan ogaaba cali ogaaba mise waxayna ogeyn inuu qur-aanku makhluuq yahay ma waxay ogaayeen intaasiba nebiga iyo afartiisa khulafo markaasuu yidhi waxayna ogeyn markaasuu ma wax diina oo nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali aynay ogeyn baad adigu ogaatay qaraaraatay markaas waa su-aasha soo celi mar labaad buu igu soo celiyey waxaanad nagu khasbayso qur-aanku waa makhluuq dhaha aad leedahay ma wax nebigu ogaaba abuubakar ogaaba cumar ogaaba cusmaan ogaaba cali ogaaba mise waa waxaynay ogeyn markaasu hadda waxaan ku leeyahay waxay ogaayeen su'aal labaad buu ku celiyey waa dacwa wuu sheegtay wuxuu idhi ma waxay dadka ugu yeedheen baa mise waa waxay ka aamuseen ma odhan karo waa ugu yeedheen cilmul xadiis waa faafsanaa waaga asaaniidda tax soo wari axaadiista markaysaga ku soo aroortaa la odhanaya murta ya ma waxay dadka ugu yeedheen baa mise waxay ka aamuseen dabeedna wuxuu waa waxay ka aamuseen waa waxay ka aamuseen ma sheegan karo waa waxay dadka ugu yeedheen kaana axaadiistaa la odhanaya murta afalaa wasica kamaa wasicahum oo hadday iyaguba ka aamuseen wixii ku filaaday may adigana kugu fillaadaan sajiib maa ya afalaa wasicaka maa wasicahum qisada waxaa la yidhaahdaa waa qisada u sababta ahayd in fitnadii khalqu alqur'aan ee dadka lagu khasbaayey ee lagu ijbaarayey ay markaa waxa weeyaan faydanto oo boqorradii ay ka tanaasulaan sidaa qaata marka aayadda tafsiirkeedu haddii ay tahay in laga tilmaamayo istilaaxa xeer caama lagu istilaaxaa kufri akbaro aan tafsiil lahayn ya bal wax ka waasaxsan maan ku tagnee salafkii waxay yaqaaneen ma tahay abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo saxaabo keliya kugu gaaryeeli maynee salafkii waxay yaqaaneen quruuntii khayrka lahaa ee saddexda ahaa ee nebigu khayryada uga markhaati kacay waxay yaqaaneen mata waxay odhanayaan dadka qaarkood arrinka noocaasi ma jiri jirin hadduu wakhtigoodii jiri lahaa way ka hadli lahaayeen wayna ka ijtihaadi lahaayeen waa naasilo casri ah mar dambay soo derriday wakhtigoodiina ma jiri jirin xeer caamoo lagu istilaaxo lagu heshiiyo sababtaasayna uga hadlin ila xaraf selafka lagama haya xaraf hal xaraf sidaa sheegaya lagama hayo waaya waxaa la odhanayaa jawaabayaa xeer caam oo lagu heshiiyo shareecada khilaafsani waa tii yuhuudi samaysay aayadduna ugu soo degtay maxay culammadu u sheegi waayeen manaadka igu kufriyeen loogu kufri xukmiyey istixlaal iyo juxuud toonna inaynay ahayne ay tahay heshiiska xeer caama ay dejiyeenoo shareecada khilaafsan lima ila nimanka yuhuuddu qofka sinaystay ee soo maray guur hore kitaabkoodii rajmi baa ku yaalay dhagax in lagu arjumo oo lagu dilo dabeedna waxay yidhaahdeen aanu cuquubo kale ku beddelanno cuquubadaasi waa adag tahay cuquubaday ku beddesheenna waxay noqotay jeedal iyo weji madoobayn iyo dameer in la saaro oo si maqluuba loo saaro oo la fadeexadiyo magaalada lagu wareejiyo lana jeedlo makaana rajmi laakiin mujarad inay intaa dhigeen keliya isilaaxa sidaasee mid walba cuquubadaa lagu fulinayo la yimaado dembigaah miyaa loogu gaalnimo xukmiyey mise inay xukunkii ilaahay ee rajmiga dafireen waxay dejisteenna allah u nisbeeyeen oo yidhaahdeen waa xukunkii ilahay oo towraad bay ku sugan tahay baa loogu gaalnimo xukmiyey a'immadii waxay sheegayaan in juxuudka ama iftiraag ay la yimaadeen loogu gaalnimo xukmiyey haddii manaadka kufrigu istilaaxa keliya yahay dejinta xeerka la dejinayo caamka ah maxay uga leexdeen ma murji'a iyaguna ahaayeen talow saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'immadii waaweynaaye ee markiisa markaa badnaa ee yacni islaamka soo maray waxaynu caddaynay a'immo badan oo yidhi waxa weeye jaaxidiin bay ahaayeen iyo allah bay ku been abuurteen ibnu jariir dabari baa ka mida ibnu jawsi baa ka mida jasaas baa ka mida ibnu kasiir baa ka mida yani bal waxaa laga soo wariyaa saxaabada qaarkood sida marka ibnu cabaas wuxuu yidhi ma fara badan baa sheegay bal waxaynu keennay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee inay markaa sheegaysa in nebigu weydiiyey oo ay yidhaahdeen yacni markaa rajmi kuma hayno kitaabkayagii inkaar juxuud xukunkii ilahay ay dafirayaan waxaynu keennay iftiraa allah ay ku been abuuranayaan oo waxay dejiyeen ay yidhahdeen kitaabka ilahay bay ku sugantay towraadeed waxaynu keennay a'immada qaarkood yaheen labadaa manaad ciddii mid ka mida la timaadaa sida yuhuudi ugu gaalooday ugu gaaloobaysa ya calaa kulli xaal waxaa jira shaekhulislaam ibnu taymiya qaacido muhima uu sheegay macnaheedu yahay maa yanqudu aliimaana yastawi fiihi qaliilu wa kasiiru waxaa iimaanka burinaya intiisa yar iyo intiisa badani waa isku mid haddaynu hadal yaroo aynu ku khulaasaynayno macnaha dabeedna hadalkiisa aynu raacinayno aynu ka hormarino laa yuujadu fi shariicati daliilun saxiixun waa hadalaan cabbiraayo laakiin khulaasada hadalkiisa yacni markaa iskala macna laa yuujadu fi shariicati daliilun saxiixun min nasin aw ijmaacin aw qiyaasin saxiixin yadullu cala ana shayan ma sawaءun kana qowlan aw ficlan aw ictiqaadan aw tarkan yakunu bilmarati aw bilmaratayn aw biاhalaai aw alcashri aw almi'ati aw alalfi macsiyatan duuna kufrin wa yakunu biakara dalika kufran naaqilan can ilmilla shareecada munasalada ah kama hadlaayo shariicatu ta'wiil shariicatu ta'wiil waxaa la yidhahda ikhtilaafu alfuqaha shariicat taawiil bay culammadu ka cabiraan sida ibnu taymiya ba ka cabiraan asharcu lmu'awal shariicat tanziil shareecadii nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam kuma sugna deliil saxiixa ah, ama nas ah ama ijmaac ah ama qiyaas saxiixa ah oo ku tusinaya in shay kuu doonaba ha noqda ama odha ha noqdo ama ficil ha noqdo ama ictiqaad ha noqdo ama tarki ha noqdo tegise inuu marka ama labada ama saddexda ama tobanka ama boqolka ama kunka macsi ku noqonaayo inta ka badanna macsi gaalnimada ka sokaysa ku noqonaayo inta intaa ka badanna uu ku noqonayo gaalnimo qofka diinka ka saaraya wuxuu yidhahdaa shaykhulislaam ibnu taymiya hadal casiiz ah nas casiiz ah aljinsu lmubiixu liddami laa farqa bayna qaliilihi wa kasiirihi wa khaliidihi wa khafiifihi fii kownihi mubiixan liddami jinsiga dhiigga banneeya farqi uma dhexeeyo intiisa yar iyo intiisa badanba xaysiyada marka laga ego inuu dhiigga bannayna bimacnaa waxa lagu intiisa yar iyo intiisa badan waa isku mid miyaa la odhan karaa qofka hal mar diinka caaya gaaloobi maayo laakiin hadduu marar badan caayo waa gaaloobaya lama odhan karo hadal baaila wey wuxuu sheegay taasi inay tahay qiyaas ulusuul waxallo waxa dhiigga banneeyo ama ridda ha noqoto ama zina ha noqoto ama muxaaraba ha noqotee intiisa yar iyo intiisa badan waa isku xukun xagga dhiig banaynta marka laga eegaayo faman zacma ana min alaqwaali aw ilafcaali maa yubixu dama ida kasura walaa yubixuhu maca alqilati faqad kharaja can qiyaasi lusuul buu odhanaya ibnu taymiya ku kastoo sheegta inay odhaahyada ama ficillada ka mid tahay wax dhiigga bannaynaya markuu farabato laakiin aanu bannaynayn markuu yar yahay qiyaasul usuulka waa ka baxay wuxuu yidhi hadalka intuu soo waday waida kaanat alusuulu mansuusatu aw ilmujmacu calayha mustawiyatan fii ibaaxati addami bayna almarati alwaaxidati walmaraati almutacadida kaana alfarqu ihbaatu xukmin bilaa aslin walaa nadiirin lahu bal calaa khilaafi alusuul lkuliyati wadalika hayru jaa'iz ila uu ka yidhi maa yanqudu aliimaana min alaqwaali yastawi fiihi waaxiduhu wa kasiiruh ila uu ka yidhi walaysa fi lusuuli qowlun aw ficlun yubiixu dama minhu cadadun makhsuusun falaa yubiixu aqalu min dalik falaa yubiixu aqalu minhu wuxuu ku khatimay wuxuu aakhirka odhanayaa wuu wadaya hadalka ee marka anigu intaan soo naqliyan ujeedaaye ina nafsa alqawli aw alcamali almubixi liddami laa nisaaba lahu fi sharci qaaciduu sheegaya odhaahda ama ficilka dhiigga bannaynaysaa sharciga nisaab kuma leh xadkaa markay gaadho intaasoo goor noqotay markaa noqonaysaa gaalnimo ama mid dhiigga bannaynaysa yacni nisaab kuma leh sharciga wa innama alxukmu mucallaqun bijinsihi markuu leeyahay midkiisa iyo intiisa badani waa isku midna wuxuu ka hadlayaa xagga markaysa markaa yani markaa dhiig bannaynta hadalka caynkaas naqliga dheer meelaan ka boodbooday wuxuu ku yaallaa asarim almasluul cala shaatim arasuul ayuu ku yaallaa yacni marka waa la heli karaa kollay marka ha loo noqdo dabcaadka qaarkood safxadda wuxuu yahay toddoba iyo siddeetan ayuu kaga yaallaa dabcaddii hore qadiimka ahayd ta dambe ima qor culammada mucaasiriintii markay sheegayaan masalada ibnu baas waxaa la weydiiyey hal tabdiilu alqawaaniin yuctabaru kufran mukhrijan min almilla qawaaniin in lagu bedelaa yacni xukunkii shareecada wax lagu xukumaayo makaankeeda qawaaniin wax lagu xukumo shareecada khilaafsan ma la ictibaarinayaa inuu yahay kufri qofka diinka ka bixinaya wuxuu ku jawaabay sheikhu ida istabaaxahaa faxakama biqaanuunin gayri shariicati yakuunu kaafiran kufran akbar hadduu xalaashado istibaaxadu waa xalaashi istaxalla iyo istabaaxa waa isku macni istixlaalkuna waa ictiqaadu annaha xalaal sida shaykhulislaam ibnu taymiya wahayru min ahli cilmi ay dhammaan ku wada fasireen wuxuu yidhi hadduu xalaashado oo bannaysto bimacnaa ictiqaadiyo inay xalaal tahay oo qaanuun shareecada khilaafsanuu ku xukumo yakuunu kaafiran kufran akbar ama ida facala dalika liasbaabin khaasatin kana caasiyan lilahi min ajli rishwa aw min ajli irdaa'i fulaan wahuwa yaclamu anahu muxaramun yakunu kufran duuna kufrin ama ida facalahu mustaxilan lahu yakunu kufran akbar kama qaala bnu cabbaasin fii qowlih wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum aldaalimuun saddex aayad buu sheegay qaala laysa mila man kafara biاllah walakinahu kufrun duuna kufrin ila ida istaxala alxukma bilqanuuni aw istaxala alxukma bikada wakada bikada aw kada gayri sharicati yakunu kaafiran ama ida facalahu lirishwatin aw licadaawatin baynahu wa bayna almaxkuumi calayhi aw liajli irdaa'i bacdi shacbi aw ma ashbaha dalika hada yakuunu kufran duuna kufrin hadalka caynkaasi wuxuu ku yaallaa yani marka kitaabkiisa majmuucu fataawaha ayuu markaa ku yaallaa fatwada kalena waa daba taallaa mujalladka siddeed iyo labaatanaad boqol afartan iyo siddeed mar kale waxaa la weydiiyey isla halkaas uma su'ila hal fiihi farqun bayna tabdiili ka kullin walxukmi fii qadiya waaxida ibnubaas waya kala weydiinaya yacnii in markaa xukunkoo dhan markaysa markaa lagu bedelo xukun shareecada khilaafsan iyo hal qadiyo keliya in lagu bedelo farqi ma u dhexeeya dabeedna wuxuu ku jawaabay in kaana lam yaqsid bidalika alistixlaala wa inama xakama bidalika liajli asbaabin ukhra yakunu kufran duuna kufrin waxaa la weydiinaya waa maxay hal fiihi farqun bayna atabdiili ka kullin waalxukmi fii qadiya waaxida dabeedna waxa mid walba wuxuu ku xidhay un istixlaal ya fataawo badan buu leeyahay oo wada noocaasa waa macruuf hal xaraf oo ku saabsan xeerka shareecada khilaafsane kufri akbar buu daatadiisa u yahay marnaba lagama hayo ibnubaas ee waxaa laga hayaa intaasoo fatwo kala duwan toban fatwo kala duwan baa laga hayaayo mid walba uu saa ku xidhaayo wa albani isaguna saasi leeg eh, ayuu waxa weyaan maray kutubihiisana ku naskariyey xadiiskan markuu keenay hiya fi lkufaari kullaha wuxuu albaani yidhi raximah allah raxima allahu aljamiic walxadiisu daliilun sariixun fi ana almaqsuuda bihadii alaayaati ahalaai fi ana almaqsuuda bihadihi alaayaati ahalaasi alkufaaru min alyahuudi walnasaara wa الذين yunkiruuna alshariicata alislaamiyata wa axkaamaha wa yulxaqu bihim kullu man shaarakahum fii dalika walow kaana yatadaharu bilislaam xata walow ankara xukman waaxidan minha yani wuxuu ka odhanaya silsilatu xadiis saxiixa haddii kale wuxuu sheegaya inuu kufrin duuna kufrin noqonayso silsilatu xadiis saxiixa mujalladka lixaad afar boqol konton iyo toddoba fatwo macruufana waa leeyahi oo xukunka ku saabsanna waa leeyahi waxaan ku soo gebagabaynayaa xeerarka inuu koobsanayo xalaal la xaaraantinimaynaayo ama xaaraan la xalaalaynaayo iyo inuu taa ka madhan yahay shareecaduu khilaafsan yahay laakiin xalaal aanu xaaraantinimaynayn xaaraanna xalaalaynayn maxay kale yihiin qawaaniinta qaarkood waxaa lagu banneeyaa xaaraan baa lagu banneeyaa sida in la yidhaahdo haddii zinada raalli ahaansho ay ku dhacdo jariime ma aha ama dembi ma aha wax qofka lagu ciqaabana maaha yani marka waxa haddii la yidhaahdo dhibi kuma sugna haddii raalli ahaansho ku dhacdo haddii la yidhahdo qofku haduu doono waa gaaloobi karaa oo waxa u bannaan inuu gaaloobo dee qawaaniinta noocaas inay kufri akbara tahay shaki kuma jiro laba muslimiin isku khilaafi maayaan laakiin ta laga hadlaya maaha mujarad yacni qaanuun shareecada khilaafsan walow xalaal iyaanu xaaraantin ila xalaal haddii la xaaraantinimeyo waa istixlaalki ama xaaraan la xalaaleeyo ama xalaal la xaaraantinimeeyo oo la yidhahdo waa xalaal xaaraantaasi zinadu waa xalaal haddii layahay khamrigu waa xalaal haddii layahay waa kufri akbar laa yakhtalifu fiihi yani maxa weye yani cid iskuma khilaafayso marka haddii ay ka madhantahay taas oo yacni markaa waxa weeye mujarad lagu heshiiyo xeerkaa in lagu dhaqmo yacni mujarad heshiintaa lagu heshiinaayo shareecada khilaafsan yuu gaalnimo ku yahay milladda laga baxayo biduuni tafsiil dee saxiix maaha jariime ha ahaado iminka waxyaalaha badan waxaa ka mid ee eh, qabaa'ishu ku dhaqmaan ile kuma gaaraho keliya xukuumadahe xataa markaysa markaa waxay dadku ku dhaqmayaan o dhan baa soo geliya magta la qaybsanayo marka qof la dilo magta la qaybsanayo shareecadu dhaxal bay ka dhigtay xoolaha uu ka dhintay sida loo dhaxlo ayaa magtana loo dhaxlayaa oo ciddii dhaxalkaa lahayd baa qaadanaysa qabiilka qaybsanaya magta wuxuu dejistay xeer shareecada khilaafsan buu dejistay oo sharcigii ka hor imanaya oo xoolihii agoonta uu ku cunayo hadda maarata wax bannaan ma aha waa xeer shareecada khilaafsan weeye hadda maarata inanta yacni markaa garcata ee aan la kufsan ee raalli ahaansho ay ku wada sameeyaan inankiiyo inantu zinada ku sameeyaan xeerka loo dejistay ee la yidhi xaal bay leedahay waa xeer shareecada khilaafsan waa xaaraanoo ma bannaana waa kimishirkii sinada odayaasha le keena markaysaga nasiixa xaalka yagii waxay rabaan maxay tahay kimi shirkii inanta laga sinaystay rabaan mushqaayaddii bay qaadanayaan waana xeeray u dejisteen oo shareecada khilaafsan ma bannaanee waa xaaraan marka uu doonayo cimaamadaha soo qaadanayaanay leeyihiin markaysagaa na xaal mariya inan baa nalaga xumeeyey inan bay xumaysa yaduba raalli ahaansha inay ku dhacdo oo labaduba ku sameeyeen kufsigu waa gaal kufsigu waa jariimu haddii marka waxa inanta la jujuubo oo la kufsado ama sabiyada ay ahayd ama ay waallayd ama miyirkeedaba qabtay laakiin xoog iyo marka waxa weeye marka cabsigelin iyo marka waxa weeye xoog lagaga qaaday iyadu jariimo weeye waa kufsi waxa weeyaan xukun bay leedahay meher bay yeelanaysaa qoomaheedaa la xaqayaa meherna waa yeelanaysaa meher misli ah oo gabadha yada la midka ah waxa lagu meheriyo wax la mida bay xaq u yeelanaysaa waxay yeelanaysaa arshulbakaara hadday bikrada ahayd bakaara jebintii muqdurkeedii waxaweyan iyadana markaa waa yeelanaysaa waa loo soo qaadaya taasi waa gaar waa kufsiga laakiin zinadan raalli ahaanshaha ku dhacday waxa weeye xaq ilaahay unbaa lagu galo oo lagu dembaabay yacani waxa weye qofna qofka kale ma dulmin raalli ahaanshay ku wada sameeyeen dembigana waa u siman yihiin ciqaabta adduunya iyo ta aakhiraba sharcigu isku sibu ka dhigay xataa looma kala badin azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda cuquubada aakhirana waa u siman marka waxa weeye taas in la yidhaahdo waa yacni xaal baa ka waajibaya oo xaal baa la yeelanaya xaal baa la yeelanayaa waa xeer shareecada khilaafsan wey marka xeerar badan baa jira ya xeerka hadda la leeyahay markaa xeer ciise anigu maan akhriyin waxay ku xidhan tahay waxa uu koobsanaya bal in la eego kollayba dee markaysa markaa waxay la mid tahay un xeerarka soomaalidu dejistaan baa kollay wax badan oo ka midi ay la mid yihiin baan qiyaasayaa marka wax kastoo shareecada khilaafsanna baatil weeye in markaa cidi ku heshiisayna xalaal ku noqon maayo kuma bannaanaanayo waa xaaraan xeerarka shareecada khilaafsan oo dhan baa xaaraana ama qaran ha dejisto ama qabiil ha dejisto ama qoys ha dejisto xaaraan buu yahay laakiin hadduu xalaal xaaraantinimaynayo ama xaaraan xalaalaynayo wuxuu noqonayaa kufri akbar buu noqonayaa khilaaf markaa kuma jiro halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub